banaana hadduu nin afgembi milatari ku qabsado oo shariicadii ilaahay inuusan ku xukumaynin ma la aeecayaa maya afgembi baa tiriya haddii la doorto oosan sharci ilaahay ku xukumaynin maadaama yaquudukum bikitaabillaahi weeye wax taaca a ah dadka kuma laha nimaan sharci ilaahay ku xukumayninna muslimnimadiisaaba war ka jira kuwa ha la aeeca layiinina aiicullaaha wa rasuula wa ulil ninku muslimiinteeda kamida wey nin isaguba diinta ka dhaqaajiyey maxaaba laga aeeci neef neef kale waxyeeleeyey ama dad wax gaadsiiyey see la yeeli tani waa masalo qado ee neef neef dilay de waxba laguma la aakhara ilaahay lishaati ljalxaa'i min ashaati lqarnaai looga qisaasi bidaliil nabigu cala salaam inuu tilmaamay waalcajmaau jurxuhaa jubaarun waxay geysataay waa hadug midda neefka dadka waxyeelay haddaynan caadi ahaan jirinna waxba laguma laha neefku hadduu isagu bahal ahaa oo bahal uu neef waxdil lagu yaqiinay u ahaa sida awr dadlays oo kaleeto oo uu kasugu soo daayey taqsiirkaas isagu uu ka gaabiyey inuu ilaaliyo baa loo raacan karaa laakiin neefku wuxuu sameeyey kale geysta ama haraatiyo walcajmaau jurxuha jubaaruntii nabiga cala slam yidhi wey haddii muranka diintu bato ma la mubaahaloon karaa ma la habaartami karaa goorma la mubaahaloon shuruudda mubaahaladiisa maxay tahay walo mabxadkan mabxad dheer oo tafaasiil u baahan uu yahay labada qof hadday xaq iyo baail isku hayaan masaladay isku hayaanna masalo weyn tahay in mararka qaarkood mubaaharo la iska galo qur-aankana waa sheegay hadiga aimada salafka iyo muslimiintuna marar badan waa soo ahaan jiray intaad yaqiin ku kalsoon tahay un baad ku geli kartaaye masale iska ijtihaadihi iyo masale raajix iyo marjuux xamili karta iyo maaha masaailka lagu gala masaailka qaciyaadka iyo yaqiinta ee nusuustu ku caddahay baa lagu galaa salaan kadib hooyaday oo dhimatay qur-aan ma u aqrin karaa maxaase la iiga baahan yahay oo sharuudo ah hooyadaa qur-aan ma u aqri'i karaa masale muran ka jooga weeye inaad wax tartuun haddaad rabto sadaqa ijaariya iyo waqaf iyo duco badanood u ducaysa u samee kuwaasaa la hubaa inay gaaloon muran lahayne laakiin qur-aanku inuu gaaraya muran baa ka taagane haddaad waxu taraysa meel muran ka taagan yahay inuu gaariye in kale maxaabad xoole iyo wakti ugu dhumin wax lahubaaba badane wuxuu yihi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi sheekh haddii aan qof haddii qof uu ii dirsado fiisa inaan u soo dhammeeyo aniguna aan dallaal ku leeyahay maxay diintu ka qabtaa de waa ti soo sheego mukhalliskii weeye haddii meeshaa fiisada u qaadashadii iyo usoo dhammayntii iyo camal xalaal iyo adeegtaankeedi iyo dantu ay tahayna de waa khidmad qofuu u qabto wax ku qaadan karo haddii kalena oyna meesha adeegtaankeedu sharcan ahaan banaanaynna tacaawun cala ismi lcudwaani weeye qofkii jecel guusha gaalada kuna farxo jabka muslimiinta diintu waxay ka qabtaa waan kusoo bilaabaan u malayn su-aashaas aan way sugayn ama dibu ka soo qoray fartuu isu ekeen wuxuu yidhi asalaamu calaykum salaan kadib intaad ka warqabto maanta adduunka ma maka ma ku og tahay dowlad islaamiya oo shareecada islaamka ku wada dhaqanto gaar ahaan xuduudda shareecada oo dowladaha gaalada nacab gaalada nacayb weyn u hayaan iyo jihaad inuu jiro rumaysan xuduudda shariicadoo dhan ma ku dhaqmaan anuu de boqolkiiba boqol ma ku dhaqmaan qolo la yidhaahdo inta aan garanayo ma garanayo laakiin qolyo xuduudda fuliya waa jiraano golbanu sacuudiga waxaan garanayaa iyadoo xuduud badan la fuliyo anugne de dabagal kuma samayn inuu xuduud kastoo sharciga ma la fuliyaa ma dhihin laakiin dil iyo jaadal iyo rajmi iyo gacangoyn iyo in badan waan ka qaybgalay gooba lagu fulinaya anaa ka qaybgalay daawashadeedoo qaarkood aan la igaba xigin kuwii qoorta iyo gacanta la jaraya qof biniaadan igama xigin askarta iyo xariggii ku wareegsanaa maahane oo marka la soo lahaa qoorta la jaraya aan daawanayay si qisaasta loo fulinayo way jiraan xuduud badanna waa la fuliyaa laakiin intay sawiraan banaanka uma soo saaraano xeran iyo waxbaa xidhayaan u malaynayaa cabsina way qabaan qofkii qof dembi ka galay oo ay ku adag tahay in uu u sheego isaga oo ka baqay inay arintaas dhibaato weyn ka dhalato muxuu samaynayaa qofkay dhibaatadaad u geysatay horta ilaah istikfaar baad u weydiin in badanna cirdigiisa waa difaacbarkiimarsaa cirdigiisana waa difaaci si latifan hadaad u hesho fursadna waad ugu sheegi munkar ka weyn dhalise laguma laha say culimmada qaybo ka mida yidhaahdeen haddii uu qof ka qaato qof kale lacag isagoo oo aanan ogeyn kadibna uu u soo celiyo ama qaab kale uu ku siiyo sidaa hadiyad ahaan isagoo niyadiisu tahay dayntii bixi ma ka ansaxaysaa haddii intuu ka qaaday u soo celiyo way ansaxaysaa laakiin hadduu hadiyad ahaan u siiye xoolihiisuu kuu leh tan hadiyadu manfacadeeda iyo abaalkeeday leedahay xoolihiisina wuu kugu leeyahay qaadashadaa dembi maama bannaan tahay waxay ku xihan tahay xiriirka qofkii isku hadlaynta waxay yidhahdaan maa yadunnu ridaa saaxibii hadduusan dhib u arkayn aad u arkaysa haddiise aad ogtahay inuusan raalli ka ahayn tuugo iyo khiyaamo weeye haddii sidaa lagugu ogaadana waxaa laga yaabaa in xuduud lagugu fuliyo shaqdabaashi way badatay bal intaana boobsiina wa kale gu wada iyo barkii wey mogta asalaamu calaykum salaan kadib su-aal jabhadda o n lf ee ka dagaalanta dhulka soomaali soomaalida ogaadeenaya dad baa waxay dhahaan jihaad ma aha ee waa dhul u dagaalan ama xukun u dagaalan waxay la dagaa waxay la dagaalamina waa cadowgii ilaahay iyo weliba cadowga soomaalida kadib jabhaddaas dagaalka ay ku jirto ma jihaad baa mise ma ahan laba masalaan rabaa in idin kala tafriiqiyo jihaad weeye iyo qofka dagaalka xaq buu leeyahay waa laba masalay kala yihiin wayna isu iman karaan labana way kala noqon karaan jihaadku waa ninka u dagaalamay litakuuna kalimatllaahi hiy alculya diin inay sara marta ninka u dagaalamay weeye ninka gurigiisa lagu weeraray isdifaacay dagaalka xaq buu leeyahy laakiin jihaad ma aha waayo naftiisuu difaacanaye kelimatullahi yal culyaa ma aha xaq ma u leeyahay ha muslimiinta garab ma ka mudan yahay ninka naftiisa iyo maalkiisa iyo gurigiisa iyo cirdigiisa lasoo weeraro ma isdifaaci karaa dafcu saa'il baan soo marnay ha muslimiinta xaq ma u leeyahay garab inay siiyaan ha laakiin isagu markuu dagaalamaya dhulkiisi iyo xoolihiisun hadduu dhacsan yahay hada baabkii kale litakuuna kelimatlahi yal culyaa ma aha dadku labadaa inay isku qasaan dadna waxaad moodaa fikir inuu ka dhaadhacsan yahay ah waxaan jihaad ahayn oo dhan ma banaana garabna laguma siin kara qofka iyo wixii banaanee dagaal oo xaq uu leeyahay qofku oo dhan waa jihaad labadaa masale laba mafhuum oo khataa ah wey qofku haddaba haddii iyo dadkiisii gaal qabsado inuu iska difaaco oo dagaalamo xaq wuu leeyahay ciddii dagaalkaas naftiisa cirdigiisa uu ku difaacayo isaguna uu muslim yahayna de dadka muslimiintaa ah inay garab ku siiyaan bay xaq u leeyihiin hadda haddaan idhaahno reer falastiin ha loo gargaaro yuhuudda ha iska kiciyaan inay u dagaalamaan oo yuhuud iska kiciyaan xaq bay u leeyihiin guryahoodii iyo dhulkoodii iyo cirdigoodii bay qabsatay muslimiintuna garab inay ku siiyaan bay xaq u leeyihiin dagaalkaa jihaad miyaa markaan nidhaahno waxaan leenahay litakuuna kalimatllahi hiya alculyaa ma yahay mise maaha halkaasaan istaagaynaa marka de olf hadday u dagaalamayso diin inay dabaqdo iyo litakuuna kalimatllahi hiya alculyaa hadday u dagaalamaysana waa jihaad hadday wadankeedii xoraysooo gaaladan isdhaafiyo idinka laftiinu dastuur isaga dhaqma u dagaalamaysanade waa gobonimo doon gobanimadoon wey hadday saas tahayna marka da ninka su-aashii weydiiyey baan isaga intaa wixii ka dambeeya isaga aan ku celin imaam caama jihaadka ma shariba maya hadduu jiro in la weydiisto oo lala socodsiiyaa wanaagsan laakiin hadduunan jirinba sida ninka la yihahdo imaam alxaramayn kitaabkiisan khiyaas lumam filtiyaati lumam iyo ibnu qudaama fi lmuqni iyo ibnu taymiya fii majmuci fataawa keyrkood ku sheegeen waa min baabi alamri bilmacruuf anahy can ilmunkari imaamku haddaba shardi ma aha laakiin hadduu joogo inaan la farabaxsan oo dadkii isku xirnaado oo ile isaga dantii guud iyo daafadahoo dhan buu eegayahay aan la doc faruurin taasaa loo baahan yahay ninka kale wuxuu leeyahay waxaan ahay arday doonaya inuu barto diinta islaamka intuu rabbi ka waafajiyo marka waxaan rabaa inaa ii sheegto sida ugu fiican oo aan ku barto ku bara ku baran karo macnaha kitaabka aan ka bilaabayo iyo kan aan ku xijisiinayo wax kale ku dhihi maaye waa mawduuc dheereh muxaadaradii sheekh maxamed culadirdi halkan uu ka jeediyey baan kugu xawilayay iyada aada u qiimo badnayde eh. talooyin badan bay ku jirtay kolood masaajka maamulkiisa ragga duuba la soo xidhiirto waad heli kartaa cajaladaas daqataa ka raadso ninkii xaaskiisa gadaal uga taga ka waran xaaraan iyo dembi waaye laakiin fuqahaadu waxay u badan yihiin xadu liwaat inaan lagu qaadaynin laakiin kabaa'ir buu la yimid min kabaa'ir dunuubi ka mid a soomaaliya waxaa ka socda ma jihaad ta'wiil baa muxuuse ku noqday abcan waa yahay jihaad tawiil wuxuu ku noqdayna waxaan kuu ballanqaaday kitaabujihaad markaan dhammeeyo baan taariikhda muslimiinta soo martay ka hadla baan kudhihi doonaa kuriye markaasaan kuu faahfaahine afar kuboodoo laba xaad leeyihiin afar kuboodoo laba xaad leeyihiin maalinta yaa lagaa waaye in aan ku weydiiyo wiil aan ilmo adeernahay oo ah askari maraykan ah lacag ii soo diray lacagtaa waa sidee d lacagta haddaadan ogeyn adu meel xalaal inuu ka keenay haduba xataa gaal noqday hay-adaha lacagta laga qaadanayo maxbuu <laughs> ka duwanye hay-aduhu hay-ada maraykan iyo kuwa gaali iyo w f s oo kama qaadataan haddii lacagtaas aan dan kale ka dambaynin ama aan basaas ku noqon lagu lahayn ama diintaada aan lagu iibsanaynin wax dhiba ma laha haddaynay diintaada ciwad lagaaga gadanaya ahayn nin ayaa guursaday waxa uuna u iibiyey dahab waktigii uu guursaday muddo kadib ayay xaaskii ka xanuunsatay iyadoo ogeyn ayuu dahabkii iibiyey wuuna ku daweeyey mana ogeyn iyada iibinta dahabka markii ay ogaatay ayay ku qabsatay muxuu muxuu samaynayaa xoolo daynoo lagu leeyahay weeye iska bixinayaade xoolaha haddaad mar siisay oo milkii kala gashay biduuni inaad iska beeciso isaga tasaruftahay ma bannaanayn xoolihii haddaa lagugu leeyahay amiirka ma u yeeran karaa gaalo asagoo kursigiisa ku ilaashanayo inta anagu hay maya gaalo uma yeeran karo u ma banaano qofka muslimkaana had sida loo qoray su-aasha kursiga xugun jacayl inuu gaal ugu yeerto halkaa inuu jacaylka kursigu gaarsiiyo oo gaal micin iyo tabar uu bidaayi ma banaana haddii aadan kursigii haysan karin adoon gaalo wala sinaada haysan karin walahaaga iyo iimaankaagaa kuu dhaamee irsaaqda ilaahay kuu qoray waaduniyadii ajashii ilaahay kuu qorayna insha allahu waadu gaariye diintaadaa kaaga muhiimsana isaga tag ciddii kale iyadu ku gadan ha ku gadate sheekhu waxaan ka shaqeeyaa townka meel aan masjid u dhoweyn jamaacadii aan ka tegay dembi maka ma ku leeyahay haddaad adaanka meel laga maqlo joogto imaatinku waa kugu waajib ka tegitaankuna waa dembi beenta bannaan noo iyo midda aan bannaanayn wakti beenta bannaan iyo midda aan bannaanayn wakti bannaan tahay masalada markale in laga hadlo u baahan tahay beentu xaalada ay bannaan tahay baa jirto labada isqabo uu xoogay jacayl jacayl iyo been isu sheegayi iyo nin dad heshiisiinayo hebel uu ku ammaanayo u kala qaadi iyo ninay daruuro iyo maslaxo ka weyn gasha iyo waxyaabaha ay ku banaan tahay baa jiro markada laga hadli doona ama riyaadu saalixiinka masaladaa meeluu kaga hadlay xaaladaha kusoo ururiyey baa jira ama nawowi kitaabul adkaarkana meeluu kaga hadlay baa jira iyagana fiiri sheekh maxaa u dhexeeya takfiir takfiir walhijra iyo suufiya suufiyaadka maxayse ku kala duwan yihiin saas miya takfiirka iyo suufiyada wax badan baa udhexeeya takfiirkuna waa niman ahlulbidaca suufiyadii bi hadihi munaasaba marba waxaan ka hadli doonaa suufiyat somaal bayna ashirki watawxiid suufiyada soomaalida mushrikiinta iyo muwaxidiinta kay u dhow yihiin mar baan ka hadli doonaayo laba kitaab baa iga maqana igu caawiya intii kale ay soomaali qasiido tiriyeen iyo intay kitaab qoreen boqol sagaashan waan helay kitaab iga lugoo gaari laigaga xaday waa hore oo la yidhaha tadkiratu ahli اlyaqiin fii maraaqib sheekh muxyidiin kitaabka cali muumin uu qoray shamxudiin celina ka qoray waan rabay kitaab kaloo sheekh cabdallah qutubi qoro la yidhaahdo nasru lmu'miniin labadaa kitaab baan laahay inaad igu caawisaan waan jeclaan lahaa laakiin dawaawiintii qasaa'idkoodana waan hayaa kuwii kale madaaixdoodiina waan hayaa ee kutubta ay qoreen kitaabka igu cajiibsanaana mukhbir zamaan buu ahaa mukhbiru zamaanka lagu qarinayo sheekh weys inuu eybka ogaa oo laleeyahay waraaq baa loo diray maxa eybkaad ogtahay ha eybkaan ogahay laleeyahay oo uu leeyahay waxay dhaheen muddo intaasoo sano kadib soomaaliya dowladeedu way dhici doontaa qabiil qabiil baa markii kun iyo ah, sagaashan iyo kowda la gaara la isu layn doonaa uu sheekhu sii ay ku qoran tahayoo halkaasay ka dhici doontaa ree hebel baa reebal caydhintooda hayaa isagoo qalin ku qoranoo farguriga ku qoranoo koobiaan hayaa mukhbir zamaan baa la yihahdaa marka zamanka soo socda eybkaad ogtahay wa sheekhu ma eybkaad ogtahay ha waa ogahay markaan gaaro baa idiin keeni doonaa idiin akrii doona safaxda kitaabka qayb ka mida ah. keybay u dhow yihiin mushrikiinta iyo muwaxidiinta mar baan ka hadli doonaa nimanka takfiirka ahna iyagu intaan ogahay kuma maqal anugu shirkiyaad akhtaa kaloo ka dhacda maahane laakiin xaddii qofka dunuubta lagu takfiirinayey bayxi dhinacii khawaarijta iyagana takfiirka soomaalida naqaano ay u gudbeen laakiin iyaguna waa laba qolyaga takfiirna ah inala tukada raashinkainala cuna la isguursado magaalada la ganacsadoo jawi loo yaqaano marmarkii xogay la yardurayo jawigay hadba isku miilaan la yidhaahdo oo ninka madaxda u ana aan ma arag anigu laakiin magaciisa aan aqaanaa jira iyagana laakiin mar kale wey haddii wadan islaam lagu soo duulo mawaajibbaa mawaajib ayay igu tahay waalid aan igu tahay aan leeyahay inaan idan weydiistaan u malaynayaa haddii qadar kifaayaha ay jiraan oo adiga la-aantaa kifaaya ay jirto adiga fii xaqika wuxuu noqonayaa fardu kifaaya markaani istidaanulwaalid baa loo baahan laakiin cayn hadduu noqdo istidaanulwaalid lama baahna adkaysta idinka boqolaal kuna su-aalood keenay gaalada waddan islaamka ku soo duula oo ay la soo jirsata jirsatay dad islaam sheeganaya ayna difaacayaan ma lala dagaalami karaa dadka ka soo ka sokeeya gaalada haddii hadalka sidaad u dhigtay ay tahay ortay su-aashu waxaa la yidhahdaa almufti asiiru lmustafti ninka jawaabayaay wuxuu maxbuus u yahay ninka loo jawaabayo de su-aasha suu u dhigay ma u jirtaa mise uma jirtiye meel gaara ah maad ka hadlaysaa adiga ku taalla waayo laakiin hadday gaalo muslim kusoo duusho nin muslim sheeganaya garab soo siiyo man katara sawaada qowmi fa huwa minhum tadaa ka soo hadla in weeye wax kaloo cusub ma aha ninkani su-aal dhigay waxaan sameeyey intee dunuubteedu laag tahay wada sheekadan dheer su-aasha ugu dambaysa hadday tahay iska yar dulqaad sheekh waaan waxaan sheekh rabaa inaan qisadan igu dhacday wax ka ogaado waxayna tahay sidan maalin bil ramadaan sideed iyo toban ay tahay ayaa waxaan aaday xaafad aan gabar kala sheekaysan jiray kadib wax yar dabadeed ayaanu aniga iyo gabadhii isku kharibanay dabadeed waxaa isugu kaaye yimid dadkii guriga kula noolaa gabadha ee ehelkeeda ahaa waa mushkilad labaad dhacay waan cararay waxaa hawshii ogaaday gabadha aabbaheed wuxuuna u tegay aabbahay oo uu yaqaano waa la wada hadlay waa la waraystay waa lays waraystay waxba maqa waa lay waraystay waxba ma qarin waxaa lagu heshiiyey in lay guuriyo waana la guuriyey isla wiigiiba bil bacdi ur ayay qaaday sanad kadibna wiil ayay dhashay dabadeed waan furay wiilka xalaal iyo xaaraan wii lama kala yaqaanadeh su-aal kow bil ramadaan waxaan sameeyey intee dunuubteedu la eg tahay kow horta waxaa lagaa rabaa kafaaro inaad samaysaa lagaa rabaa addoon ma xorayn ma hayno laba bilood oo xiriirto oo soona lagaa doonaya maalintaa darteed waa kow towbad iyo dembi dhaafkana waa lagaa rabaa meel haddee boqol jaabuug iyo sanad masaafurisa aan kugu filinoo xaddu zina ma joogno ilaahay dembi dhaaf inaad weydiisataa lagaa doonaya iyadana maalintiina wasum yowma makaanahu hadday riwaayada abu daawuuda saxdana waad soo qadayn saasayna jamaahiiru ahlilcilmi qabaan taa waa midda koobaad maxaa kafaare layga rabaa iyo towbadba waan sheegay guurkaygu ma xaaraan buu ahaa haa guurkaagii toddobaad kadib la guuriyey guur xaaraan uu ahaa sababtoo ah inay hubsatay ahayd intay hal caada caadaa ka helayso si biyaha xalaasha iyo biyaha xaaraanta ah ninka ay gelayaan wacalkiiyo xalaasha loo kala ilaaliyo hadda waxa meesha ka dhashay wacal iyo xaaraani wacaliy waxuu yahay lama garanayo calaa kulli xaal maadaama guurku awlaadase maxay xukunkeedu yahay ilmahan maadaama ay shubha taalaay adigaa dhalay oo lagugu abtirin nasabkiisuna adigu ku geli xuquuqda ilmo aabba ku lahaana waa kugu leeyahay wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد <clears throat> weli waxaynu ku jirnaa kitaabu ljihaad fasalkii ugu horeeyey waxaanan soo gaarnay halka mualifku yihi raximah اllahu tacaala waman aslama qabla اlasri axraza maalahu wa damahu wa sigaara awlaadih maadaama masaladii ka horreysay uu kaga soo hadlay maxaabiista gaalada ee dagaalka lagu qabto inay afar khiyaar ku bannaan yihiin ragga qaangaarka ah yaa waxaa laga soo reebayaa waman aslama qofkii islaama qabla alasri inta aan la qaban ee uusan maxaabiisni maxaabiis noqonin axraza wuxuu badbaadiyaa maalahu maalkiisii wuu badbaadiyaa wa damahu dhiiggiisuu badbaadiyaa wa sigaara awlaadihi caruurtiisa wixii yaryar ee aan qaan gaarinna way la badbaadaan oo xukumkiisii isagay qaataan halkan mualifku wuxuu rabaa inuu yidhaahda raximahu llahu sida fuqahadeennuba ay yidhaahdeen daahirka nusuustana ay tustay iyo dhaqankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam dadka maxaabiis noqon kara arrimihii addoonsiga iyo in la yska sii daayay in wax lagu furtay iyo in la dilaay akhyaarka loo leeyahay oo qof aan muslin ahayn qofka xilliga islaamkiisu waa laba xilli buu noqon karaa inta aan la qaban haddii uu islaamo iyo markii la qabta kadib haddii uu islaamo haddaba qofku haddii uu islaamo inta aan la soo qaban walow gaalba ha ahaado dagaalka ku jiray daahirka islaamka shahaadateynka hadduu la yimaado walow wax kastaba la tuhmayo inay xoogay tabardarri iyo hayso uu baxsa doonayo daahirka xukunkiisa islaamka waa la aqbalayaa naftiisii iyo maalkiisana sidii qof muslimaa loo badbaadinayaa tanna waxay yidhahdaan culimmadu laba arrimoodba waa u daliishadaan oo waa u cuskadaan cumuumkii xadiidkii jihaadka ka hadlay xadiidkii ibni cumar radia allahu tacaala canhuma o ardaahumaa nabigeena sala allahu calayh waalih wasalama uu lahaa umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llaahi wa yuqiimu asalaata wa yu'tu dadka waxaa lay faray inaan la jihaadoon la dagaalamo ilaa shahaadateynka ay qiraan salaadana tukadaan sakadana bixiyaan fa idaa facaluu daalika saa haddii ay sameeyaan oy shahaadateynkii qiraan dawaahirtii axkaamtii islaamka ka tegitaankooda loo dilayeyna aynan ka tegin casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum dhiiggoodiiyo maalkoodaba waa iga badbaadiyeen oo taabashadiisiiyo u dhowaanshihiisu iima bannaana sa darteed ninkani haddii uu islaamay intaan gacan lagu dhigin ama xaalad dagaal ha noqoto ama ka hor ha noqotee naftiisa iyo maalkiisa faqad casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum tan labaadna waxay u dariishadeenoo tilmaamaysa inayna waxba saamayn ku lahayn arrintaas tuhun laga qabo qofka islaamnimada inay daacad ka tahay iyo dan kale inuu leeyahay waxba qofkii gaalkaha ah inuu islaamkiisa la aqbalo sida daahirka ah waxba ka hor istaagi mayso taana laba xadiid oo saxaaxa ku taalla bay culimmadu u oo midi waa qisadii usaamata bni zayd dagaal baa la galay nin muslimiinta aada u laayo aada u gacan kululaa baa wuxuu arkay isagoo gacan ku jiru is arkay isagoo iseefuhu hareeraha kaga soo hoobanayaan markuu arkay buu ashahaatay usaamiya nin kaley ahaayeene ninkii kale shahaadada markuu maqlay dib buu gacantiisii u qabtay usaamana seeftii hore uu sii wadoo ninkii waa dilay usaamo haddaba waxyaabuhu istusayeen waxay ahaayeen markii nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam ee nabigu yidhi misagoo ashahaatay baa dishay wuxuu yidhi rasuulka ilaahay ow innamaa qaalahaa mutacawidan waxaa u lahay anagan shahaadadan daacad kama ahayne inuu ku badbaado unbuu rabay oo meel khatar u galay marna wuxuu yidhi rasuulki ilaahayow ninkani itiqaaa asayfi seeftun buu ka cabsanayay ee daacadkama ahayn nabigu calayhi isalaatu wasalaam cudurdaarkaas usaamata bni zaydin u muuqday ma aqbalin wuxuu yidhi hallaa shaqaqta can qalbihi qalbigiisa maxaad u jeexi weydeed u ogaan weyday inay been ka tahay oona daacad ka ahayn halkaa wuxuu kuu tilmaamayaa xadiidkaasi usaame inuu gaaray nabigu markuu ku celceliyey kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allaahu yowma alqiyaama laa ilaha illa allahu qiyaamada xaggeed ka keli doontaa oo markuu leeyahay waxaan jeclaystay inaanan maalinkaa ka hor muslin ahayn oo kadib intaan islaamo alislaamu yahdimu maa kaana qablahu ii noqdaan jeclaystay wey waxaa labaaya qisadii miqdaad ibn aswad uu nabiga weydiiyey sala allahu calayh waalihi wasalam uu rasuulka ilaahi haddii aan dagaalanno oo nin gaalihi nala dagaalamo oo gacantayda gooyo oo ged hoostiigaga cararo oo markaan ka dabagalo uu ashahaato ma dili karaa buu yidhi markaasuu yidhi maya rasuulka ilaahi gacantaydii buu gooyey buu yidhi wuxuu yidhi ma dili kartid mar hadduu shahaadadii qiray haddii aada dishana de waa laguu dili isagu wuxuu joogaa haddii aad disho isagu wuxuu joogaa intaadan dilin booska aad joogtayoo qof muslimoon saddexdii dhiiggiisu ku bannaanaa midna aan samaynin oo la taaban karin buu joogaa adiguna halkuu isagu joogay baa tegiyo intaanu islaamay in la dilo way bannaanayd hadda nin muslimaa dishay oo in lagu dilo lagu way bannaan tahay labadaa ninba waad qiyaasi kartaa nin dagaal ku jira oo dad laayay oy dadkii caydhsanayaan oo laga taagiyay talrooraaday iyo nin hareeraha laga maray oo seefuhu ku soo hoobteen alalahi innagu waa isdhihi karnaa waana u ekaan kartaa sidaa usaamo u arkayey ninkana baxsad buu rabay laakiin maadaama qulubtaan la ogaan karin baa shareecadeennu waxay xirtay hebel qalbigiisa waxaasaa ku jira in lagu xukumo baa albaabadeeda la xihay labadaba waxay tilmaamayaan ninna cumuumkii buu soo galay faqad casamuu minii dimaa'ahum kan kalena wuxuu tilmaamayaa ninkii dagaalbaha ku jiray hadduu ashahaato inaan dilkiisii bannaanayn saas darteed mar hadduu islaamo waman aslama ninkii islaama qabla alasri inta aan la maxaabiisineen la qabaninen la qafaalan axraza maalahu maalkiisii waa badbaadiyaa wa damahu dhiiggiisa labada waa badbaadinayaa wa sigaara awlaadihi caruurtiisa yaryarna waa badbaadinayaa sababtoo ah caruurta yaryarkiihi aabbahood bay la xukum yihiin iyo waalidkood gaar ahaan fii baabi aljihaadi waalqitaali marka la joogo walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey aalulbeytka min alkufaari yubayatuuna habeennimo la weerarayo oo haweenkii iyo caruurtii ku dhammaanayaan caruurtaa ka waran markii la yidhi wuxuu yihi hum min aabaa'ihim aabbahooduun raaci isku xukum sii ilmuhuna sida faqrada dambe ku iman doonta asalku diin ahaan waalidkiibuu raacsan yahay faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi ilmo walba qalbi nadiifa iyo u diyaarsani iimaan baa lagu dhalaa labadii dhashay unbaa ay haystaan ka dhiga hadday yuhuud yihiin yuhuud buu la noqdaa hadday kiristan yihiin kiristan buu la noqdaa haddii ay yihiin dabcaabudna dabcaabud buu la noqdaa dabcan hadday muslim yihiinna labadiisii waalid muslim buu qaadanayaa saa darteed buu yidhi wa sigaara awlaadihi caruurta inta yaryari waalidkood bay la xukum yihiin <clears throat> wayuxkamu waa la xukumayaa lisabiyi ilmaha yar bilislaami islaam baa loo xukumayaa cinda wujuudi alaaati asbaabin saddex sababood mid ka mida marka la helo ilmihii muslim baa loo xukumayaa masaladan maadaama uu yidhi wa sigaara awlaadihi masaladii caruurta yararkii iyo diyaanadooda buu waxoogay halkaa ku daray si mas'alada uu u caddeeyo caruurtiisa yaryari inay isaga la xukum noqonayaan waxaana uu yidhi saddex mid ka mid a ah haddii la helo ilmaha yarkaa muslim baa loo xukumayaa ilaa isagu intuu weynaado islaamnimadii ka tagoo diin kala doorto midda koobaadi an yuslima inuu islaamo axadu abaweyhi labadii dhashay midkood inay islaamaan inay ama hooyadii muslim noqoto ama aabbihii uu muslim noqdo ama ahaa hooyadii dee muslim ma ahaan karto ilmahan yarkaa isagoo aabbiyo hooyo leh aabbuhuna uu gaal ahaa hooyadu muslim ma ahaan karto oo muslim gaal ma guursan karto laakiin ama aabbihii baa gaaloobay ama iyadaa dib ka soo islaatay markay dhashay kadib ama haddii aabbuhu uu muslim yahay dib buu ka soo islaamay ama markuu dhalayaba muslim buu ahaayo hooyadiibaa ahlu kitaab iyo wixii lamida ahayd labada waalid mid hadduu muslim noqdo islaamnimadaa la raacinayaa bay yidhaahdeen ama aabbo ha noqdo ama hooye ha noqdo midka muslimka ah waxay yidhahdeen laba labadaba masaladaa fuqahadeenna way u cuskadeen midda koowaad waxay yidhaahdeen haddii labadii waalid uu u dhaxeeyo laba diimoodna oo midi muslim tahayna kala haystaan muslimku had iyo goor waa ka sarreeyaa diimaha kale nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi alislaamu yacluu walaa yuclaa calayhi islaamku isagaa mar walba sarreeya lagamana sarrayn karo haddii ilmihii kii gaalka ahaa la raaciyo in diyaanadii labadii dhashay kii gaalka ahaa qalabadii iyo sarrayntii la siiyaa ka dhalanaysa asalkuna waa diinta islaamkaa sarraynta iyo khalabada iska lehee koodii islaamnimo wata baa diin xoog badan waxay yidhahdeen taa waxaa labaadoo xoogaynaya asalkii fitrada oo toosnaanta iyo xaqiiqa xaqudhaqanka ahayd baa xoogeynaya midka islaamka dhinaciisa taasoo ah bay yidhaahdeen axdi buu ilmahani horey u galay inuu islaam noqonayo ilaahay rumaynayo ilaahay baana qur-aanka ku sheegay waid akhada rabbuka min banii aadama min duhuurihim duriyatahum wa ashhadahum muxuu markhaati geliyey calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa waa qirnabay horey usoo yidhaahdeen saa darteed buu nabigu yihi kullu mawluudin yuladu cala alfitrati culimmada in badan oo muslimiinta oo qaar badan oo salafka ka mid yahayna waxay qabaan yuladu cala alfitrati ay cala alislaami baa lagu dhalayaa xadiidka ciyaad ibni ximaar imaam muslim warinayeyna isna waa sii adkeeyey bay yidhaahdeen ilaahayna waa kii nabigu calayh salaatu wasalaam ilaahay baa yidhi innii khalaqtu cibaadii xunafaaa addoommadayda waxaan abuuray iyagoo oo toosan fajtaalathumu shayaaiinu shayaadiin baa leexisay ilmaha sabigaana xilli shaydaan leexiyey isagoo mukallaf noqdo ma gaarin adu intaa isku uruursoo natiijada waxaad kala soo baxdaa labada waalid midkood hadduu muslim noqdo midna gaal yahay ka islaamka ah fiican oo dhinaca wanaagsan baa adiladaa loo raacin sababka labaad ee haddii leela muslim laga dhigi aw yasbiyahu muslimun ama muslim baa soo qafaashay oo soo qabsaday ilmihii yaraa munfaridun kala gaar noqday can abaweyhi labadii dhashay ama ilmihii yaraa buu keligii qof muslima ka soo qabsaday meel ama dagaalkii ku qabsaday isagoon labadiisii waalid la soconin hadduu labada waalid la socda waalidku raacaya laakiin dagaalkii dhacay qaxi iyo kala yaac iyo kala cararkii buu ilmo caruura ama caruur soo qabsaday ambadaho waalidkood kala lumeen ama markuu ilmihii qabtay bay waalidkii ka carareen oo qaban waayey ilmihii hadda gacan buu ku jiraa mas-uuliyaddiisuna gacan muslim bay gashay waalidkuna asal mas buu ka ahaa ee ilmahani markiisii horaba ilmo ilaahay abuuroo takliiftiisa gaar u leh buu ahaaye ciddan mas-uulka ka noqotay baa la raacin sababtooa ah waalid la raaciya lama hayo waxay ku dambeeyeenna lama yaqaan aw yuujada ama in laga helo laqiitan isagoo lagu tuuray fii daari lislaami guri muslimiintu degan yihiin dal muslimiintu degan yihiin wadanka muslimiinta ama meel sida asalka iyo qaalibku ay muslimiin degan yihiin baa ilmo yaroo dariiqa lasoo dhigay baa laga helay laqiidku waynu soo marnayo waa ilmo bannaanka lasoo dhigay oo bannaanka lagu soo tuuray sabab kastaba ha keentee ilmaha haddii laga hela meel muslimiini degan yihiin ama daarulislaam laga helo waxaa la raacinayaa xukmu lmuslimiin haddiiba uu qofka soo helay muslim yahayna waa itifaaqu lfuqahaa fuqahadu isku wada raacsan yihiin in xukmu lmuslim la siinaya ilmihii yaraa iyadoo fitradii iyo wixii lamidka ahaa iyo aayadkii waxay tilmaameen lagu xoogeynayo loo cuskanayo faslun waman qatala qatiila ucطiya salabuhu wa tuqsamu اlganiimatu bacda dalika calaa khamsati akhmaasin halkan wuxuu ka hadlayaa baabu اlganiimati waasalabi laba masalo kaga hadlay oo masaladan iyo masaladuba waxay soo gelayaan gaalaa lala dagaalamay hanti iyo xoolana waa laga helay hantidaasi ama qalab dagaal ha noqoto ama lacag iyo kharash ha noqoto dhaqaalo kale ama dhar iyo alaabay qabaan ha noqotee haddii gaaladii laga xoolo laga qabsado ama hanti laga qabsado hantidiibuu laba u qaybiyey mid waxaa iska leh ninkii ninka dilooday ninkii nin dila caddaynaya markhaati cadna u haysta wax waxa uu haystee wato isagaa iska leh waman qatala ninkii dila qatiilan miduu isagu dilay oo gaal ahaa uctiya waxaa la siinayaa salabuhu wax wixii uu ka furtay baa la siinayaa ama dhar ha noqdo ama qalab kale ha noqdo ama lacag ha noqoto laakiin waa caddaynaya markhaati inaad u hayso sida nabigu yihi man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatun markhaatiya caddayn u haysta falahu salamu sidaasuuna nabigu xukumi jiray calayhi salaatu wasalaam oo xilligii nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidaa unbaa salabkaas iyo ninku ninkuu dilo ogeysiiska iyo iclaamka u bixiyey walidaalika waa kii abujahal maalinkii labada wiil dileen ee dadka uga hoos baxay isagoo dad waaweyn iyo duqey iska eegaya unbay laba wiil oo yaryari hoosta ka galeen labadii wiil baa isku qabsaday duqan anaa furanaya oo waxaa laalay wuxuu leeyahay waxa wuxuu watay iska lahiyo iyo maya aniga waa kay nabigu isula yimaadeen calayhi salaatu wasalaam labadiina seefoodi tusa buu yidhi labadii seefood markuu arkay wuxuu ihi kilaakumaa qatalahu horta labadiinuba waad isugu tagteen oo waa goobateen ninka inaad disheenna dhiigga seefihiinna waa ka muuqataa laakiin mid bay ka sii muuqataa ninka nabarka halista a lahaa seeftiisu inay ahayd bay ka muuqataa oo ninkiibuu wuxuu lahaa siiyey wuxuu ihi ninkaasaa iska leh laakiin labadiinnaba waa wada disheen oo adnaba adu kaalmaysay nabiguna ogeystiis caamuu bixiyeyoo man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatu falahu salabuhu halkan masala baa waktigan zamankan aan joogno baa waxay keentay ishkaal fuqahada zamankeennani aaraadooda iyo aragtidoodu ay ku kala duwanaatay war hore waxay ahaan jiray dagaalku ninkuu isagaa qalabkiisa dagaalka keensan jiray gaadiidku ku dagaalamana isagaa lahaan jiray rasaastu uu tuurayana isagaa lahaa sahayduu cunayee watana isagaa iska lahaa hadday duruuftii isbedeshay oo ninka qoriga loo gado oo rasaasta loo geliyo oo gaadiidkii loo keeno oo buraashada loo dhaamiyo iyo biyaha oo raashinkii iyo badarkuu cunayay la siiyo oo la yidhaahda adiga sii jeediya oo rid annagana wixii dabada laga gelinaya baad naga taqaanaa ee rasaasahaa iyo waxaad qaadan lahayd ba annagaa naga taqaanaa tan iyo labiskaagii iyo biilkaagii annagaa qabna haddii la yidhaahdo masaladaasi weli ninkii wixalaalay wuxuu furtami isagaa yeelanaya masaladaasaa waxoogaa in la isku qabqabtay laakiin waxaan rabaa inaan idiin tilmaamo masalada markii xaqiiqadeeda la yihaahdo masale cusub maaha oo xilligii cumar radi allahu canhu laga soo bilaabo ciidamo dowladdu ciidamay lahaan jirtay iyadu ay biisho oo ahlu dawaawiin baa la dhihi jiray dawaawiin diiwaan gashan bay lahaayeen dadka guryahooda joogaa wax la siin jiray xilligii khilaafadii cumar radia allaahu canhu qaybaheedii dambe ee xoolihiiyo maalku batay ciidanka furinta joogay iska daaye waxay sidaas tahay waxay uun ahaan jirtay man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatun falahu salabu waxaase intaa dheer hadday maamulka ciidankiiyo arkaan mararka qaarkood waxa ninkan uu ninkanuu dilay ka qaadayaay inay ku haboon tahay hanti guud inuu noqdo oo isagoo wixii laga wada qaadin waxyaabaha qaarkood laga soo reebaay iyana sharcanka asal bay leedahay oo way bannaan tahay oo nabigu alay slm ciidan buu dilay uu khaalid ibni waliid hogaaminayo nin raggii ka mid ahaa baa nin dabagalay oo cayrsaday hanti iyo dahab iyo waxyaabo badan ku raraayeen oo faan iyo xarago meesha u yimid inay xabadi taaloo laysdilayo baa faan iyo xarago laysugu yimaadaa xoola laysku soo raraa ninkii ninkii cagtunbuu cagta u geliyey suuraad baraad ugu daba taagnaa uu dhulka dhigay markii uu dhulka dhigayee khaalid loo keenay wuxuu war waxaan oo dhan ma wada qaadan kartide intaasaan kaa qaadayaa ninkiiba iyo khaalid way isku dhaceen hadallo aan habboonayn buu ku yidhi warkii nabiguu soo gaaray calayhi salaatu wasalaam madiina la yskula soo noqday khaalid buu yeedhoo waraystay ninkiina wuu soo istaago wuxuu yidhi ninkan xoolahaygii buu xooga kaga qaatae ha layga siiyo maadaama ninkii siyaabo anshax xumaa uu dhaqmay maamulkii uu nabigu magacaabayna calayhi salaatu wasalaam haba soo dacwoodee asluubtiiyo kala dambayntii uu sii waayey waxaa la yidhi khaalida waxba hau celinin waraa iridda ka bax iridda ka bax baa la yidhi halkaa culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa guud ahaan in raggii dagaalka ku jiray nin anshaxxumo u dhaqmay lagu ciqaabi karo in wixii uu heli lahaa ee fiicnaa laga qaado si dishibiliinka iyo asluubta loo baro waxaa labaadoo xadiidkaa qisada ay ka qaateen fuqahadeenna qaybo ka mid ah in wixii haddii ay waxyaabaha qaarkood maamulkii ula muuqdaan inaynan sidaas wada ahayn in laga qaadi karo masaladaa salabka keliyana maba ahee haniimadoo dhan weeyay yidhaahdeen markaasay fuqahadaasi waxaa kaloo sii cuskadeen qisadii khaybar iyo safiyata binti xuyey bay sii cuskadeen markii tii ragga qaarkii la siiyey ragga qaarkiina ka hiraaseene la yidhaahda gabadhaasee nin loo siin karaa buuqiyo qayladii nuxnuxdu bilaabatay nabigu arrintaas uu u soo afjaray isagu uu la wareegayo wa kaanat safiyatu min asafiyi la yidhaahdo saamigu gaarka xulashada nabigu lahaabuu ku daray saan dadka qaarkiiba laysugu mindiya taagtaagin oo laysugu dabagelgelin albaabka fitanka in lasoo afjaro waman qatala ninkii dila qatiilan mid la dilay aciya waxaa la siinayaa salabuhu wax allaalay wuxuu ka furtay ee sitay baa la siinayaa asalku sidaas cumuumkaa inay ku baaqi ahaata weeye fii jamiici alasmaani xaaladaha sidaa looga soo reebay ee daliilkaa la cuskiyey maahane wa tuqsamu alghaniimatu haniimadii guud iyo xoolihii cid gaara ayna u yeelanina waa la soo uruurinayaa haniimadaa marka la soo ururiyo waa la qaybinayaa haniimadu sideedabana waa cuntada xalaasha ee min aayibaati ilaahay ku magacaabay ka mid tahay xoolo gaar xarbiga ah laga qabsaday cunto la cuno waxyaabaha ugu xalaalsan ee ugu nadiifsan bay ka mid tahay oo calooshaada waxun lahuba nadiif iyo xalaal inuu yahay hadduu gelaya waxaa ka mid a ah haniimo gaal xarbi ah kala hartay baa ka mida ah. nabiguna calayh isalaatu wasalaam waa kii xadiidkii aan filaya xadiid abi hurayra inuu ahaa ee saxiixa ku yiilay markuu lahaa uctiitu khamsan lam yucطahunna axadun qablii min alambiyaai axadun min alambiyaai qablii shan baa la igu gaar yeelay ambiyadii igu horreysay aan la siinin waxaa ka mid ahaa wauxillat liy alhanaa'imu khasaa'istiisay ka mid ahayd markuu ambiyada kale la dheeraa in haniimada ilaahay u xalaaleeyey xadiid kale oo cabdullaahi bn cumar laga wariyeyna waa kii nabigu xadiid dheer buu ahaaye waxaa ka mid ahaa wajucila risqii taxta dilli rumxii wajucila dullu wasagaaru calaa man khaalafa amri aniga risiqaygaba ilaahay wuxuu geliyey taxta dilli rumxii warankayga waxaa gaalka ka soo rito maaba risiqiga nololi risiqaygaba ilaahay halkaasu geliyey oo waxaa ka fiican oon cuni lahayd meesha ilaahay nebi maxamed risiqa u geliyey sal alla alay wasalam meel ka fiican xaggeed ka heli barootii la dubay baa ka fiican risiqa nebi maxamed meesha la geliyey wa jucila risqii taxta dilli rubxi hadda farankayga waxaan xoog gaal kaga dhacsado baa ilaahay xoola iga dhigay wey xoolaha haniimadu haddaba mubaaxaadka khasaaistaa min aayibaati kamida weeye hadday haniima sharciya tahayoo gaal xarbi ah laga soo qaatay see loo qaybinayaa haniimadii marka ilaahay baa sheegayoo wa tuqsamu lhaniimatu buri isagoo aayaddii soo gaabiyey haniimadii waa la qaybiyaa bacda daalika intaa kadib calaa khamsati akhmaasin shan qaybood baa laga dhigaa shan qori baa laga dhigayaa khamiisyadii fa yucطaa arbacatu akhmaasihaa shan meelood afartii waxaa la siinayaa liman shahida dadkii joogay alwaqcata goobta dagaalka joogay baa la siinayaa iyagii baa loo qaybinayaa halka soo harayna dad gaar ilaahay ugu magacaabay baa la siin asal waxaa waa aayaddii juska tobnaad uu ka bilaabanayay suuratu اlanfaal wاclamuu ana maa hanimtum min shayi faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurbaa walyataamaa wاlmasaakiini wabni sabiil shan meelood meel halkaa ha lagu bixiyaa la yidhi afarta soo hartayna waxaa la siinayaa dadkii ciidanka joogay ciidanka nimaan joogin oon dagaalka ka qaybgelin asalku wax kuma laha haniimada laakiin qiyaadadiiyo iyo aimada waxaa u bannaan cidaystana sifaad iyo tilmaamo gaara ku xuleen ama duruuf gaara ay u eegeen inay haniimo markaa dhacday wax ka siiyaan waa bannaan tahay waxaana loo dariishadaa qisadii khaybar dadaan dagaalka joogin oo dadkii yeman ka yimid ee safiinadii ashcariyiinta iyo abi hurayriya ay ka midka ahaayeen uuna jacfar ibn abi aalib iyo uu haniimadii wax ka siiyey waxay yidhaahdeen abu hureyriya waxay leeyihiin annaga safiinadayadii iyo doontii halkaa ka timid ardulxabasha ka timid buu haniimadii wax ka siiyey cid aan dagaalka gelin oo annaga aan ahaynna wax lagama siin qolada keliya ee raggii dagaalka galay aan ahayn ee haniimadaa wax ka heshay qoladaasoo duruuf gaara ah nabigu u qadariyey bay alayh salaatu wasalaam marka qiyaasan calaa daalika ciddii duruuf gaara ah oon ahwaa iyo kala jeclaysi ahayn loo qadariyo wax waa laga siin karaa laakiin waa ijtihaad qiyaadada iyo imaamka iyo cidda mas-uulka u taalla weeye fa yucطaa waxaa la siinayaa arbacatu akhmaasihaa shantii qaybood afartood liman shahida alwaqcata dagaalka dadka joogay baa la siinayaa asalka curfiguna sidaasuu ahaa waxaa laakiin saamigaa shanaad ee soo haray inbaa meelo la siin waxaad ku garanaysaa maalinkii hawaasin haniimada badan laga helay ee dad mu-alafatu mu'alafatulquluub ahoo aqrac ibni xaabis iyo ay ka mid ahaayeen nabigu xoolaha badan uu siiyey nimankii reer ansaareed ahaa waxay tegeen waxay aqoon jireen xoolihii baa la siinayaabay dhaheen wa suyuufunaa taqturu min dimaa'ihim iyadoo seeftayadii dhiiggoodii ka tifqayo waxay cabbirayaan dadka seeftoodu dhiigga ka tifqay ee dagaalka galay baa xoolahan lahaan jiray nimankaana saamigii yaraaye mu'allafatu lquluub baa wax laga siiyey ayib dadkii goobta joogay see loogu qaybinayaa wa yuctaa waxaa la siinayaa lilfaarisi ninkii faraska saaraaya watay alaaata asumin saddex saami baa la siinayaa waliraajili ninkii lugaynayeyna sahmun hal saami baa la siinayaa dadku dagaalka waa loo kala awood badan yahay dagaalka ninka gaadiid dagaal wati iyo ninka isagoo keligii soolamo oo lugeynaya dagaalamaya dagaalka isku waxtar ma ahayn intaan xabadiiba dhicinan la isgaarin ninka gaadiidka dagaalka wataay cadowgu intuu ka cabsanee cararayo baaba laga yaabaaba jabka iyo xoolahan la dhexlay kaalin ka buu ugu leeyahay kan kale isaguna markii saddexda saami la siinayo adigaa iska wada leh maaha isagu hal saami buu shaksi ahaan leeyahay labana gaadiidkii dagaalkaa iskale oo fardaha xilliga ahaa insha allahu farduhuna siuu nabigu sheegay bay noqonayaanoo alkhayru macquudu fii nawaasiha alkhayru alajru walmaqnamu buu nabigu alayh salaam fardaha foodooda ilaahay baa khayr ku tay ajir iyo haniimu aakhiru zamankana waxaan qalab la caylinaya dawaahirta nusuusta ashraatu saaca waxay tilmaamayaan in fardihii dib laysugula soo noqon doono oo aakhirka waxaan kale intuu isdhex yaaco fardihii dib loogu soo noqon doonoo qisada nabigu markuu ka sheekaynayo dajaal soo daahiritaankiisii muslimiintii furanayey madiina laba magaalada furanayey nisfuhaa fi lbaxri wa nisfuhaa fi lbari marka loo soo sheego ina adajaala khalafakum fii ahlikum wa diyaarikum uu idiin dabamaray markii la yihahda marka hore waa been nabigu wuxuu leeyahay waxay dilayaan dad farda wata oo alaaثuuna soddon ah waxaan garanayaa magacyadooda iyo magacyada aabbahood iyo qabiilkooda waanu khuyuulihim fardahay wataan xataa midabkooda idiin sheegi karaa nabigu waa goorma waa xilliga dajaal soo baxayo buu fardihii sahanka ahaa ee lagu dagaalamayey buu wuxuu tilmaamayaa midabadoodii nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen in aalaadka xadiidada ee zamankani aakhirka farda loo dambayn doono bay tilmaamaysa alaa kulli xaal aqwaal culimmadu badan oy leeyihiin ashraatu saaca yuusuf alwaabil xadiidkaa markuu ka hadlayo baad halkaas ka heli kartaa aqwaasha qaarkood uu soo guuriyey walow wakti hore ay ugu dambayso laga yaabaa daakiradu inayna aad u wada xasuusan inuu gaadiidku laba saami leeyahay qofka saaranna hal saami leeyahayna nabigaa xukumay calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu sii jiray lilfarasi sahmayni walisaaxibihi sahman faraska laba saami baa la siin jiray ninka saaranna hal saami taas waxay manfaco leedahay markuu saa nabigu u qaybinayey calayhi salaatu wasalaam zamankan ay anfici ninka gaadiidku wada isagoo aan lahayn oo maamulkiiyo dowladdu ay leedahay ama dadka ummadda ee isaga soo abaabulay ay leeyihiin haniimadii laba saamina gaadiidku meeshuu maruun bay mari oo ciddii gaadiidku uu xarooday milkiyadeeda lahayd baa yeelan isagana wuu saaraaye halkiisa saami buu qaadan saa darteed gaadiid dagaal oo dowladdii iyo ururadu leeyihin haddaad ku dagaal gasho wixii gaadiidku khaniimo yeesha dowladdii iyo ururadaa iska leh adigana weli saaxibii sahman saamigaaga qaado ninkii lugeynaya baad markaa lamid tahayoo qof ahaan hal saami baad leedahay gaadiidkuna labuu leeyahay walaa yushamu saami lama siiyo ilaa liman istakmalat fiihi qofka ay ku dhammaystirantay maahane khamsu sharaa'ida shan shardi laga helay shanta shardi isku soo ururiyo waxaan dhihi karnaa an yakuuna min ahli ljihaadi dadkii jihaadku ku waajibi jiray waa inuu yahay qofkaan jihaad ku waajibi jirin ilaa fii xaalati daruura maahane haddii uu dagaalka yimaado saami ma leh laakiin sabirsiin buu leeyahy waa la sabirsiin laakiin wax saami gaaray xaquma laha walidaalika marna waxay ku leeyihiin saami ma laha man lam yakun min ahli اjihaadi ku dhihi marna fuqahadu waxay ku dhihi waxaa radkiiyo sabirsiinta iska leh kulu man lam yalzamhu اljihaadu ilaa fii xaalati daruura shantan shardi haddaba ka dhexeeg alslaamu islaam baa shardi ah hadday muslimiinta soo raacaan dadaan muslim ahayn oy dagaalkii la galaan ma ku leeyihiin saamiga haniimada wax ma ku yeelan maya laakiin waxoogay waa la iska sabirsiin karaa haddii waxyaaba looga maarmi waayo waalbuluuqu inuu qaangaar yahay ilmaaan qaangaar ahayn dagaalkii hadduu soo raaco ka qayb galaay isna wax ma leeyahay maya isna waxba la siin maayo waxbaa la iska siin laakiin saami maleh sidii raggii kale u qayb qaadan maayo waalcaqalu inuu miyir qabo qabo caqli leeyahay haddii majruurkii wax ka dagaalamo ama goobta dagaalka yimaado isagana saami maleh waalxoriyatu inuu xor yahay addoonkiisowma aha isna saami ma leh laakiin waa la sabirsiin waاdukuuriyatu inuu labood yahoo rag yahay dumarkii dagaal hadday galaan iyana saami ma leh wuxuu yidhi fain ikhtalla hadduu dhinmo shartun hal sharti oo min daalika shantaa ka mida rudika lahu waa la sabirsiinayaa oo waxoogay waa la yargacan marinayaa walam yusam lahu saami lama siinayo wax saami gaara looma ogola arrintaa waxaa la yidhi labana daliil baa loo helay nas ah inta kalena waa looga qiyaastay amaa haweenka waxauu imaamu muslim wariyey min xadiidi ibni cabaasin radia allahu canhuma wa ardaahuma inuu leeyahay nabigu sala allahu alay waslam kaana yaqzuu binnisaai haweenkuu la dagaalka uga raaci jiray fa yudaawiina aljarxa dadka dhaawacay daweyn jireen wayuxdayna min alghaniimati haniimadana waxbaa looga garan jiray oo laga sawirsiin jiray fa amaa bisahmin falam yadrib lahunna saami in la siiyose nabigu ma yeelin sala allahu alayh ali wasalam saami ma siinin waana sawirsiiye waxbaa looga laacay wa kuwa haweenkii nabigaaba saa yeelay sal allahu alah wasalam amaa addoommadana isna xadiid abu daawuud wariyoo saxiixa jira nin la yidhaahda cumayr mawla aamin ami aamin laxmi oo addoon ahaa baa dadkii saadadiisii ahaa maalintii khaybar dagaalka u raacay dagaalkii markii la furtay baa haniimadii hala qaybiyo la yidhi wuxuu yihi qoladii saadadayda ahayd baa nabiga u tegay nabigayna wax ii weydiiyeen waxayna u sheegeen annii mamluukun anugu inaan addoon ahay bay u sheegeen fa amara lii bishayin min kharfihi lmataaci wuxuu ii farayuu yihi siiya wax alaabta yaryarkee aan macno weyn lahayna buu yihi siiya waayo waxa la siiya waayo wax sayidkiisii la siiyey isagiiyo waxaa la siiyaba sayidkiisaa isla soo maaha marka intaasna kaana waxaa laga gartay addoonkii haweenkii iyo addoommadii maxaa jamcin kara labadooda fii baabi ljihaad oo saami loo siin waayey min ahli ljihaadi maaha dheh fayuqaasu yuqaasu calayhimaa hayruhuma inta kalena qiyaas saxiixa ku raaci bay yidhaahdeeno min ahliljihaadi bayna iyagana ahayn calaa kulli xaal halkaas iyagana la mar oo saasaa loo dariishaday wayuqsamu lkhumusu khumuskii waa la qaybiyaa calaa khamsati asubin afar meelood shan meelood afar dadkii la siin lahaa waad soo martay oo haniimada marka u horeysa salabkaa laga saari ninkii nin dilay caddayna u hayaa horta wixiisa la bixi waa xoolo gaareen intii laysku wada lahaabaa shan loo qaybin afar dadkiibaa sidaa loogu qaybin waxna waa laga reebi dadka aan saamiga lahayn laga sabirsiiyo maxaa soo haray halkii qaybtii shanaad baa soo hartay wayuqsamu lkhumusu waa la qaybin calaa khamsati ashumin shan saami baa loo qaybin sahmu saami lirasuuli illaahi sala allahu calay wasalam nabigaa iska lahaa markuu noolaa yusrafu bacdahu gadaashiina waxaa lagu bixinayaa lilmasaalixi danaha guud baa lagu bixin wasahmun saamina lidawi lidawilqurbaa qaraabada nabigaa iska leh wahum banuu haashimin wa banuulmualibi labadaa qoys wey wasahmun saamin saddexaadna lilyataamaa agoontaa iska leh wasaamunka afraad saamiga afraadna lilmasaakiini baa iskale dadka fuqahaysan wasahmun saamina liamnai sabiili dadka musaafuriinta ee sahaydu ka goday baa meel loo dhigi taa waa daahirka aayadda yidhaahdeenoo waclamuu anna maa hanimtum min shay fa lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurbaa walyataama walmasaakiini wabni sabiil lidawi lqurbaa waxaa loo yihi banu haashim iyo bani nabigaa khaybar sameeyey saamigii dawilqurbaa markuu soo qaaday buu banu haashim iyo banulmualib buu u qaybiyey laba qoloo kaloo ilma adeer ahaayeen baa soo dacwooday waxay rasuulka ilaahayow ree bani haashim waan garannay oo inkiri mayno adaa ka dhashay waana haashim waa haashim bni cabdimanaaf wey laakiin reer beni mualib mualib ibni cabdimanaaf